alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenani waa kii lixaad oo ka tirsan kitaabkii saxiixu اlqasasi الnabowiyi oo iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala iyo qisadii tobnaad intaynaan casharkan gudagelin darsigeenni shalay laba meelooda ka mid ah ayaan jeclahay wax yar inaan kaga laabto casharka xadiidkii ugu dembeeyey hal eray oo ka mid ah oo kitaabka si ugu qoran sida ugu qoranaan u marnay baan haddaan ugu noqday maraajicdii iyo usuushii xadiidkan takhriijisay ay ii soo baxday macnaha xadiidka meesha waxa ku qoranay khata inay tahay asalkiisana waxaa keenay walaal walaalaha ka mid a ah casharka dhegaysanaya i weydiiyey macnihiisa qisadii nebiyulaahi muuse iyo dhagixii marada kala cararay markaynu maraynay fadahaba maratan yaqtasilu fawadaca thawbahu calaa xajarin fafara alxajaru bithawbihi qaala fajamaca muusa biaarihi halkaa fajamaca waxaa weeye fajamaxa xabaa ugu dambaysa cayn ma ah meesha inagu qoran waa khata kollay nuskhadayda cayntaasaa qoran marka fajamaxa weeye macnaheeduna waa sidii shal aan ku macnaynayo waa orod uu ka daba orday weeye halkaa erey inaan baraarujiyo waan rabay xadiidkii casharka aan ka bilownay shalayto oo qisadii saddex ruux inay ku hadashay dharabtii ay ku dhasheen jurayj xadiidkiisii qisadiisii wiilkii yaraayou hooyadii nuugayey waxaa soo maray fa mara rajulun raakibun calaa daabatin faarihatin washaaratun xasana macnaheedu waxaa weeye calaa daabatin faarihatin faarihadu waa daabad xaadiqad ah oo xarifad oo waddooyinka iyo luqluqyada la maro kala taqaana shaaratuna macnaheedu waxaa weeye jamiilatun wanaagsan xasanatuna waa wanaag kaleeto alqisatu alcaashiratu qisada tobnaad marwiyatun waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allaahu tacaala canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama lamaa goortii khalaqallaahu alla uu uumay aadama nebi aadam masaxa ilaahay wuxuu masaxay dahrahu nebi aadan dhabarkiisa fasaqata waxaa ka soo dhacay min dahrihi dhabarka nebi aadan dhabarkiisa min dahrihi aadam dhabarkiisa waxaa ka soo dhacay kullu nasamatin naf waliba oo huwa alle khaaliquhaa miduu abuuri doono uu yahay oo min duriyatihi owlaaddiisa ka mid ah ilaa yowmi alqiyaamati maalinkii qiyaame inta laga gaarayo maalinkaa dhabarka nebi aadan ilaahay uu masaxay laga bilaabo ilaa saacadda qiyaama maalinkay dhacayso waxa nebi aadam owlaaddiisii ka midoo dhalan doona ayaa maalinkaas ayagaa ruuxdoodii meeshaa ka soo dhacday wa jacala wuxuu yeelay bayna caynay kulli insaanin qof waliba labadiisa indhood bartankooda oo minhum owlaaddii soo daadatay ka mid ah wabiidan iftiin oo min nuurin nuur ah qof waliba oo awlaaddii nebi aadam ka mid ah oo meeshaa wixii ku soo daatay ah labada indhood bartankooda waxaa laga saaray iftiin humma carada ilaahi wuu soo bandhigay hum awlaadii calaa aadama aabbahood nebi aadam buu u soo bandhiga fa qaala nebi aadam wuxuu yidhi ay rabbi rabbigaygiiyow man haa-ulaa'i kuwaani waa kuwama qaala ilaah wuxuu yidhi haa-ulaa'i kuwaani durriyatuka waa owlaaddaadii owlaadda adiga kaa farcami doonta weeye fa wuxuu arkay nebi aadam minhum durriyada xaggooda xaaluu ka ahaaday rajulanin faacjaba waxaa yaabgeliyey hu ninkiiba fa acjabahu aadam waxaa yaabgeliyey hu aadan wabiidu maa shay iftiinkiisa bayna caynayhi labadaa nin indhihiisa ku sugan meesha waxaa ka muuqda iftiinka dadka indhahooda bartankooda lagu dhajiyey inuu kala sarreeyo oo kala qurux badnaa owlaaddii markuu isha la raacay waxaa ugu qurux badnaa wuxuu arko aad u cajabgeliyey nebiyullaahi daawuud iftiin halkaa ka yaalay labada indhood bartankooda ah waan arki doonaay fa acjaba waxaa yaabgeliyey hu nebi aadam wabiidu maa shay iftiinkiis bayna caynayhi ninkaas labadiisoo indhood ku sugan fa qaala nebi aadam wuxuu yidhi ay rabbi rabbigaygiyow man haadaa kani waa kuma fa qaala ilaah wuxuu yidhi haadaa kani rajulu nin weeyaan oo min aakhiri lumami ummadaha kuwa ugu dambeeya ka mid ah oo min duriyatika owlaaddaada ah owlaaddaada kuwa ugu dambeeya soo bixi doona nin ka tirsan weeyaan <coughs> yuqaalu waxaana la yidhahdaa lahu asaga daawuudu daawuud baa la yidhaahdaa magaciisana daawuud baa la yidhaahdaa fa qaala nebi aadam wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiiyow kam imisaa jacalta ka yeeshay cumrahu da'diisa inta uu noolaanayo cumrigiisaahi maaqa weeyaan qaala ilaah wuxuu yidhi sittiina sanatan jacaltuhu waxaan ka yeelay sittiina sanatan lixdan sano cumriyaan ugu talagalay inuu noolaado qaala nebi aadam wuxuu yidhi ay rabbi rabbigaygiyow zid waxaad ugu dartaa huwa asaga min cumri cumrigaya xaggiisa xaaluu ka ahaaday arbaciina sanatan kun sano cumriyaad aniga igu talagashay ee afartan kunkii cumrigaygaha ka mid ah baa ninkaas ugu deeqaya ugu siyaadi ilaahay wuu ka aqbala falamaa qudiya ama falamaa qadaa markuu dhammaaday cumru aadama aadam cumrigiisii markuu dhammaaday jaa'a waxaa u yimid hu nebi aadam malakulmowti malakumowtkii baa u yimid fa qaala nebi aadam wuxuu yidhi awalam yabqa miyuusan harin min cumrii cumrigayga xaggiisa arbacuuna sanatan afartan sana cumrigayga ii dhiman adna haddaa rabtaa nafta inaad iga qaadi qaala malakumowdkii wuxuu yidhi awalam tucti miyaadan siin haa afartanka sana ibnaka wiilkaagii daawuudda ahaa soo adigii daawuud siiye waagii hore oo ku deeqay qaala wuxuu yidhi fajaxa daawuu diiday nebi moxamed daa wata fa jaxada aadamu aadam waa diiday oo wuxuu yidhi allahay kaalle afartan aan bixiyoon daawuud nin la yidhahda siiye ma jirto sidaa awgeed afartan sanaa ii dhiman fa jaxadat way diiday durriyatuhu owlaadiisiina way diideen wa nasiya wuu halmaamay aadamu nebi aadam fa nasiyat way halmaantay durriyatuhu owlaadiisiina saasoo kale u halmaantay wa khati'a wuu gafay aadamu aadam fa khati'at durriyatuhu owlaadiisiina way gaftay haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun ofiyow akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu tirmidi iyo wabnu sacdin ibnu sacd baa fi dabaqaad ku soo saaray ibnu sacd baa dabaqaad ku soo saaray tirmidina fii jaamicihi walxaakimu xaakimna waa soo saaro fii musadrakihi wa saxaxahu wuuna saxiix yeelay wa waafaqahu dahabiyu imaamu dahabina waa ku waafaqay qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu haadaakani xadiidun xasanun saxiix waa xadiid xasanoo saxiix ah walahu asagana waxaa u sugnaaday xadiidkan shaahidun marakac oo min xadiidi ibni cabaasin radia radiallaahu canhuma allah ka raali noqday xadiid kaleo u markhaati kacayana waa jiraayo xoojinayo min xadiidi cabdillaahi ibni cabbaasah xadiidkaani wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob qisooyinkii hore aan soo marnay sagaalkii horeba reer bani israa'iil bay ku saabsanaayeen qisadani laakiin waxay ku saabsan tahay reer bani israa'iil iyo nebi aadam labada waa ku saabsanta nebi aadam dhan bay kaga saabsan tahayoo asagaa qisada u badan reer bani israa'iilla dhan bay calaaqo kala leedahoo nebi daawuud baa meesha soo galoo reer bani israa'iil ka tirsan xadiidkani marka wuxuu ina tusinayaa qadarka qof walba uu noolaanaya adduunkan marka la joogo iyo cumrigiisu inay tahay wax maktuuboo la qoray kow laba xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa nebiyullaahi daawuud fadligiisa meesha laga caleema saaray oo duriyaddii iyo owlaaddii nebi aadan oo dhan dhexdooda uu ka arkay ou yidhi xataa cumrigayga waxaa looga siyaadiyo saddexaad xadiidku wuxuu faa'ideeye nebiyullaahi aadam awoodda ilaahii u siiyey garashada cadadka iyo tirada iyo xisaabta uu garanayay kun sanaa cumrigiisu ahaa afartan xabba markay ka dhimantay afartan sano keli ah afartankaasna hadda ka hor uu ku deeqay malakumowdkii markuu u yimid wuxuu yidhi afartan baa i dhiman xisaabta marka toos buu ula socdo hal sano iyo hal bil midna kama khaldamin waxaa laakiin isweydiin mudan inta qofku uu noolaanayo nebi aadam intuu noolaanaya seebuu ku ogaaday waa nebi ilaahyo waxyi ahaan baa loogu sheegaa dhici karta wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey oon ka qaadanaynaa dabeecada basharka oo caadiga ah ku dabeecaysan baa waxaa ka mid ah diidmo inay wax diidaan ama ay wax halmaamaan ama gaf uu ka dhaco culummada gobolkood baa xadiidkan waxay u deliishadaan wax la isla ogaa oo la isla meel dhigay hadda ka hor ruuxii ugu horreeyey oo yidhaahda anugu garan maayo diiday nebi aadan buu ahaa sidaa awgeed baa kabacdi waxaa mashruuc noqotay cuquudda iyo heshiisyada la gelahayaya in la kala qorto waayo waxbaad halmaami kartaa bashar baata haddaad maanta xoolo ku deeqdo oo tiraahdo xoolahaas waan waqfay ka bacdina inaad ilowdaa dhici karta laakiin haddaad wixii qortay oo aad saxiixday oo aad markhaatiyaal u samaysay oo shuhuud u samaysay waxaa laga yaabaa ishkaal oo imaan lahaa in laga badbaado xadiidku wuxuu kaloo ah ina tusinayaa ee laga fahmayaa malakumowdku waagii horesaan ishaarnay dadka inuu si toosa ugu imaan jiray nebi aadan buu u yimid asagii nebi aadan baa markooda hadlay malagoo waqti baa i dhiman afartan sana i dhiman soo maadan bixinoo hadda koor kumaadan deeqin maya wax iga baxay ma jiraan afartankayga sidii baan u leeyahay waa caadi buu ugu imaan jira dadka taasna xadiidka waa laga faa'iidaysanaya oo xadiidku waxyaaluhu ina tusinayaa ka mid ah qoliyo gaalo ah oo ahlu kitaaba ah waxay yidhaahdeen diinta nebi moxamed baa waxay qabtaa dadku inay kala dhaxli karaan dembiga aabbahabaa dembi galay aduu kugu reebaya awowgabaa mid galay aduu kugu reebaya adigabaa meesha kasii bilaabaya abootada iyo iyadaaba haddana waxa weyaan mid gashay meeshiibay kugusii reebaysaa tasalsul noocaasay qabaan waxayna yidhahdeen annaguna waa qabnaa idinka muxamedidyaana xadiidkaanaaba idin tusinayo nebi aadan baa khaldamay owlaadihiisina waa ka daba khaldantay marka waa dhaxal bay yidhahdeen waxaanu culimmadu waxay kaga jawaabeen waxa xadiidku ka hadlaya waxaa weeye waa tawaaru dabiici waa wax dabeecadoo caadi oo basharku inuu wax halmaamo ah laakiin wax caadiya oo la kala dhaxloo aabbahaa dembigu galay adna inaad dhexlaysid ah ma jirto walaa tasiru waasiratun wisra ukhra baa qur-aankeenna alla ku sheega alqisatu alxaadiyatu cashara qisada koob iyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inna rajula nin oo min bani israa'iila ree bani israa'iil ka tirsan baa sa'ala wuxuu weydiistay bacda bani israa'iila ree bani israa'iil qaar ka tirsan an yuslifahu inuu dayn u siiyo hormarisa alfa diinaarin kun diinaar nin reer bani israa'iil wuxuu ku yidhi kun diinaar oo hormarisoo dayna isii fa qaala ninkii daynta la weydiistay wuxuu yidhi i'tinii waxaad ila timaadaa waa ku siinayaaye bishuhadaa'i dad markhaati ah oo ushhiduhum aan markhaati geliyo inaan dayntaa kugu leeyaho ku siiyey faqaala ninkii wuxuu yidhi daynta rabay kafaa billaahi ilaahi baa ku filan shahiidan markhaati markhaatigaygu waa allah inaan maanta kun diinaar kaa rabo aad i siinaysid axad aan ilaahay ahayn oon markhaati uga dhiganaya ma jiro qaala wuxuu yidhi faatinii iila imow bilkafiili kafiil ruux kafiil kaa noqda oo haddaan waxayga hadhow kaa waayo aan waxaygu u raacdo iila imow qaala wuxuu yidhi kafaa billaahi ilaahay baa ku filan wakiilan wakiil ilahay baa wakiiliga meel laga mara ninkaasuma leh war markhaati keenso ilaahay baa ii markhaati ah war cid wakiil kaa noqoto keenso ilaahay baa ii wakiil ah riwaayada abu salama waxay ahayd nin reer bani israa'iil ah baa dadka dayn siin jiray dhaqan iyo caado uu leeyahay ahayd inuu dadka wax daymiyo ninkaanu marka wuxuu ku yidhi ila imawniyahokafil dadkana caadi buu ugu ohan jiray markhaati la imow wakiil la imow ninkii wixiisa ula yimaado waddo saxa dayntuu siin jira ninkaana marka u yimid oo wuxuu soo istaagay markhaatigaygu waa allaah wakiilkayguna waa allaah alxaafid ibnu xajar wuxuu sheegay ninkaa dadka daynta siin jiray inuu najaashi ahaa boqorkii najaashi dariiqa laakiin uu ku yimid wuxuu sheegay inuu yahay dariiq aan sugnayn oo dacfi uu ku jiro ninkii markuu ereygaa maqlay ilaahay baa markhaati ii ah ilaahay baana wakiil ii ah ninkii dhaqaalaha haystay wuu yaabayba wuxuu yidhi subxaanallaahi nacam ilaahay baa ceeb iyo xumaanba ka hufane sidaa sheegtay weeyaanoo ilaahay qofkii tala saartaa waa ku filan yihi qaala wuxuu kaloo yidhi sadaqta runbaa sheegtay markhaati anaa kaaga abiyey ilaahay qofkii markhaati gashaday inuu ku filan yahay qofkii tala saartana uu ku filan yahay qaala nebigu wuxuu yidhi fa dafaca ninkii wuu dhiibay haa kunkii diinaar ilayhi ninkii baahnaa buu u dhiiba wuxuuna ugu dhiibay ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay maalin heblaad ii keenaysaa kunkaa diinaar fa kharaja ninkii xoolaha la siiyey waa baxay ilalbaxri badda xaggeeda fa qadaa wuu gutay xaajatahu dantiisa riwaayada abuu salama waxay ahayd fa rakiba rajulu lbaxra bilmaali yatajiru fiihi ninkii badduu inta xoolihii la fuulo wuxuu bilaaba badda dhexdeeda inuu kaga ganacsado xoolihii uma altamasa wuxuu raadiyey markii muddadii la gaaray markaban markab markabkaasoo yarkabu uu soo fuulahaa iyada kaasoo yaqdamu uu ula soo gelayo calayhi ninkii xoolaha lahaa lil ajali ajalshii darteeda alladii kaasoo ajalahu uu madaleeyey falam yajid ma helin markaban wax gaadidoo uu soo fuula ma helin maxaa laga wadaa markabkan ninkaani badduu ka dhex ganacsan jiray badda dhinaceedii shisha asagoo jooga baa waxaa soo dhowaaday wakhtigii ninkan ay ballameen xoolihii inuu u geeyuu ku talagalay riwaayada abuusalamaa waxay caddaysay faqadara allaahu anjalla an xalla alajalu wartaja albaxru baynahumaa ilaahay baa wuxuu qadaro jaangooyey wakhtigii ay ballameen in la gaadhay baddiina ay kacday ninkiina badda wuxuu ka joogaa dhinaca shashe doon dhaqaaqi karka eh, karta iyo marka meeshaan mari karana midna lama arko mawjado baddiyaa kacaya waqtigiina waa la gaaray inuu ballankii ilaaliyana waa rabaa muxuu sameeyey marka fa akhada wuxuu qaatay khashabatan qori qoriga xabaddaah la ridi jirayla ridi jiray maaha waa laan qori ah fa naqarahaa wuu guda bixiyo gudaheeduu qoray wuu qoday fa adkhala wuxuu geliyey fiihaa dhexdeeda alfa diinaarin kunkii diinaar laantii uu dhexda ka qoday ayuu dhexdoodiidhexdeedii geliyey wa saxiifatan wa adkhala saxiifatan waraaqna wuu geliyo minhu xaggiisa ka ahaatay ilaa saaxibihi saaxiibkiisa u dirayo laantii uu labada dhambal ka dhigay oo uu gudabixiyey dhexdeedu wuxuu geliyey kunkii dinaariyo waraaq ku tusinaysa uu leeyahay xoolahagii wakhti waan u waayey baddii baa kacday waa soo mari waayey halkaasaan kugu soo dira uma zaja wuu daboolay mawdicahaa meeshii mawdicahaa meesheedii maxaa laga wadaa meeshii uu ka qoray oo gudabixiyey markuu alaabtii iyo waraaqdii ku riday hadda in la owdo oo la daboolay u baahan tahaye uma zaja wuu daboolay mawdicahaa booskeedii buu daboolay oo waa awda uma ataa wuxuu yimid ila albaxri baddii fa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow innaka adugu taclamu waxaad og tahay annii anugu tasallaftu inaan ka dayn qaatay fulaanan hebel inaan ka hormarsaday alfa diinaarin kun diinaar fa sa'alanii uu i weydiistay kafiilan kafiil iyo cid wakiiliga noqota oo fa qultu aan ku dhahay kafaa billaahi allah ku filan wakiilan mid la tala saarto oo fa radiya uu kugu raalli noqday bika adiga inaan ku tala saartayna ilaahayow ninkaasu waa ku raalli noqday wa sa'alanii inuu i weydiistayna waad og tahay shahiidan markhaati oo fa qultu aan ku idhi kafaa billaahi allah ku filan shahiidan markhaati oo fa radiya bika uu kugu raalli noqday adiga wa innii anuguna jahadtu waan ku dadaalay an ajida inaan helo markaban markab abcadu aan ugu diray ilayhi asaga alladii xoolihii lahu asaga u sugnaaday falam ajid markabkiina maanan helin wa innii anugu allow istawdacaka astawdicuka wadeeco ayaan kaaga dhigtay iyo ammaano haa waraaqdaas ee laantaas iyo waxa ku jiro saxiifadii iyo lacagta meeshaa ku jira ilaahay markuu sidaa ula hadlay fa wuu gamay bihaa qorigii ilalbaxri baddu ku dara allah waa warqad yar oo laan yaroo qori oo la qoray ku dhex jirta baddiina waxaa dhex mari laha oo ku socon la doomihii iyo maraakiibtii laakiin ilaahay buu waraaqdan usii dhiibay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wixii lagu ammaansadaa waa ilaalin ilaahu adaan kugu ogahay markii horena adiga magacaagaan markhaati gashaday asaguna magacaaguu ku qancoo raalli ku noqday maantana duruuf baa isu kaaya diidaya ilaahu adaan kugu ogaha xataa walajat ilaa ay gashay fiihi badda dhexdiisa ayuu sii fiirinayay uma insarafa markaasuu isaga gadooma markuu arkay inay waraaqdii laantii waraaqda waday ee badda dhex gashay waa ka noqda ma intaas ku gaabsaday maya wal xaal huwa asaguna fii daalika arrinkaa dhexdiisa yaltamisu uu raadinayo markaban markab yakhruju u baxa ilaa baladihi ninkuu deynta ka qabay dhulkiisi weli baddii buu ag taagan yahay wuxuu isleeyahay ma laga yaabaa ninkii iyo lacagtii inay iswaayaan xaq aadamana sidaa lagugu leeyahay aleylahay intaa keliyaha ku gaabsana weli markab sii raadi fa kharaja waxaa soo baxay alrajulu ninkii daynta lahaa alladii kaasoo kaana ahaa aslafahu ninkan mid wax daymiyey yanduru xaalow eegayo lacalla markaban markab in laga yaabo qad jaa'a inuu la yimaado bimaalihi xoolihiis axaadiista qaar baa waxay ku soo arooreen inuu yidhi talow ninkii meeyaa xoolaha iga daynsaday ilaahyow xoolahaygii ii gud ilaahu magacaagaan ku bixiyey waadna i ogay kafaa bilaahi wakiila ninkaasuu markii ugu yidhi oo kafaa billaahi shahiidan uu yidhi waxaan xoolahaygu ku bixiyey allow magacaagii buu ahaa ninkiina ma hayo muddadiina waa la gaaray ilaahayow xoolahaygii ii gud marka ninkiibuu raadinaya fa idaa waaba asagoo bilkhashabati qori ku sugan ama qorigii ku sugan allatii taasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay almaalu xoolihii inay warqadan xoolo ku sugan yihiin laakiin kama warqabo markuu markab iyo doon arki waayey buu wuxuu is yidhaa xaabo iyo qoryo aad reerkaaga dabka ugu shidatid meesha ka guro qoryuhu qaataa waxaa ka mid noqotay qorigan waraaqdiisi iyo xoolihiisiiba ku jiraan waraaqdii loo soo diriyo xoolihiiba ku jiraa fa akhada wuu qaatay haa laantii qoriga ahayd yuu u qaatay liahlihi ehelkiisa iyo qoyskiisa xataban xaaluu raba xaaba inay u noqoto falammaa goortii nasharahaa uu kala furay haa qorigii iyo laantii wajada wuxuu helay almaala xoolihii iyo wasaxiifata waraaqdii labadaba oo waraaq laan qoriyo dab lagu shidaya see loo kala furi kara wuu kala jebiyey waraaqaha qoryaha waa la kala jebiyaa marka wuu kala jebiyey maadaama uu xoolihiisii qaatay uma qadima waxaa soo galay alladiikii kaana uu ahaa aslafahu inuu dayn siiyo horey wuxuu u hormariyey fa ataa wuxuu la yimi ninkii <clears throat> bil alfi diinaari bialfi diinaarin kun diinaaroo kaluu haddana la yimi oo wuxuu islahaa kuwii hore ninkii maysan gaarin wa qaala wuxuuna yidhi markuu xoolihii kunka diinaaraha keenay wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa ziltu kama zuulin jaahidan inaan ahay mid ku dadaalaya fii talabi markabin markab raadintiis li'aatiika sidaan kugu keena bimaalika xoolahaagii famaa wajadtu ma helin markaban markab la fuulo qabla aladii kii ka hor ataytu aan ku imid fiihi dhexdiisa markabkaa aan ku imid ilaahay baan ku dhaartay markab ka horreeyo aan soo raaca waa waaye qaala ninkii wuxuu yidhi waraaqda helay hal kunta ma ahayd bacadta mid ii soo diray ilaya xaggayga shay an shay bal hadda cududaar kaaga yahay inoo dambeeya lacagtaadu wadide wax hadda ka hor aad iisoo dirtay ma jireen qaala wuxuu yidhi ukhbiruka waxaan kaaga warramayaayoo ku leeyahay annii anigu lam ajid ma helin markaban wax markaba qabla aladii kii ka hor ji'tu aan ku imid fiihi dhexdiisa anaaba kuu sheegaya wax markaba kan ka horreeya inuusan jirine see wax kugu soo diraa qaala ninkii wuxuu yidhi fa ina allaaha alle qad addaa waa kaa guday canka xaggaaga alladii xoolihii bacadta aad ku soo dirtay fil khashabati qoriga dhexdiisa xoolahaad ku soo dirtay baa ilaahay daynta kaaga guday fansarafa fansarif noqo bilalfi diinaarin kun diinaar la noqo raashidan xaalaad tahay mid hanuunsan ama fansarafa wuu noqday bialfi diinaarin kun diinaar buu la noqday raashidan xaaluu yahay mid hanuunsan haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiix ah akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa axmedu axmedna waa wariyey fii musnadihi musnadkiisuu ku wariyey in yar oo xadiidkan ka mid ahayd baan hadda meeshaan ku qornaynoo abu isxaaq alxuweyn uusan ku qorin oo aan istira alla ficnaan lahayda in lagu daro nebigu qisadaa saxaabada markuu u dhammeeyey oo halkaa ku joojiyey baa nebiga hortiisa waxa ka bilowday buuq saxaabadii baa codka kor u qaaday sawaxan iyo qayl maxay la sawaxmayaan waxay isweydiinayaan isku haystaan saxaabaduyoo ka niqaashayaan oo ka doodayaan labadaa ninkoodee iimaan badnaa ninka yidhi war markhaati keenso oo taagan ilaahay baa markhaati ah war cid wakiilkaa ah keenso ilaahay baa wakiiliga ah oo haddana xoolihii inta la tegay badda shashadeeda intaasoo maalmood la soo wareegayo la taagnaa oo haddana ilaahay kalsooni uu ku qabo soo dhiibay oo haddana intii keliya aan ku gaabsana weli daba taagan ninka noocaas iyo ninka ninuusan aqoonin ku siiyey xoolihiisa ilaahay baa markhaati ah warqad keliyao u timidna inta wax ku qaatay hadhow kun dinaar markii loo keenay waxa weeyaan adigu waxa laga yaaba dadka qaarkood inay iska qaadan lahaayeen oo odhan lahaayeen kunkii horeeto waxa laga yaaba magacii ku qornaa inuu khaldanaa adeer kunkayga isi waxba kuma hayste laakiin inaad tidhaahde kunkii waan helay warqadiina waan helay xoolihiina ilaahay baa kaa guday saxaabiga xadiidka wariye abu hureyra wuxuu leeyay fartafacat aswaatuna cododkayagii iyo qayladaydiiba kor noqotay labadaa nin kee iimaan badan ka waxdaymiyaa iimaan badnaa maya kan kalaa iimaan badna saxaabadii nebiga isku haysay sal alla aleyh wasalam xadiidkana wuxuu ina tusinayaa ayaan ka faa'idaysanaynaa dhowr qodob bukhaari kitaabkiisa fii saxiix lix meelood buu ku keena lix meelood markuu xadiidkan ku keena oo kala duwan mid walba xugum gooni oo mustaqilu u deliishanaya maca ay tahay qiso reer bani israa'iil qisooyinkoodii ka mid a ah. kow xadiidku wuxuu ina tusinayaa laba waxyaalood marka dadka ka dayn qaadanaysid daynta ajal iyo wakhti in loo sameeyo maaqaad ku bixinaysaa wakhtigaas laba xadiidku wuxuu ina tusin ballankii walaalka aad ka qaaday deyntaas inay waajib tahay inaad wax ku oofisid saddexaad xadiidku wuxuu ina tusin ree bani israa'iil in laga warramo oo laga sheekeeyo iyo cajaa'ibtoodii si loogu waana qaato waxna loogu saleeyo wixii khayrana looga daydo wixii xunna looga dheeraado xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa deynta marka la kala qaadanayo markhaati in loo sameeyo waad tidhaahniyo wax waa ku dayminayaaye markhaati keen diinteennana waa qabtaa wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa inaad ka fiil codsan kartid oo aad leedahay waxaan waa ku siinayaa cid wakiilka ah keenso dabiin keenso wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey fadliga ay leedahay ilaahay in la tala saarto iyo qofka ilaahay tala saartoo arrimihiisa u dhiiba ilaahay inuu kafaala qaadayo qofkaas inuu u hiliyo u gargaaro duruuf kasta ha kugu timaado baddu si kasta ha u kacdo markab iyo doonniyo diyaaradba waa ilaahay baa macaga noqonaya mar haddaad ilaahay kalsooni ku qabtid sidaa awgeed baa waxaa waajiba ah qofku inuu ilaahay tala saarto waman yatawakal cala allahi fa xasbuh qofka ilaahay tala saartana alla waa ku filan yahay noloshiisa anwaacdeed oo dhan buu alla ugu filan yahay alqisatu thaaniyatu cashara qisada labiyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu ilaa hadda qisooyinkaan hayno kulligood waa reer bani israa'iil sidaa ogeed baa waxaan soo sheegna nebigu inuu yidhi reer bani israa'iil ka sheekeeya dhexdooda waxaa ahaaday cajaa'ib waxaa kale oo dadka qaarkood laga yaabaa inay u fahmaan israa'iiliyaad markay maqlaan beenbeen wuxuu inay tahay israa'iiliyaadku waxyaalaha reer bani israa'iil laga sheego saddex qaybood bay culummadu u qaybiyaan wax sugnaaday oo nebigeennu uu ka warramay sida kuwaanoo kale sala allahu calayhi wasalama waan qaadanaynaa waan ku dhaqmaynaa diinteennana marka aan ka hor imaanaynin oo diinteenna aan lagu diidin iyo wax aan ognahay inay been yihiin oo israa'iiliyaadoo la iska sheego ayada waxaan leenaha waa beena xagga naga mari iyo wax aanan ka warqabin ma saxba reer bani israa'iil baa laga sheegay laakiin inay sax tahay in kale ka warqabna ama ayagaa sheegay aamanaa bilaahi baan leenahay ilaahay baan rumaysannahay waxaanu inay sax tahayna ma ogin inay khalad tahayna kama warqabn laakiin ilaahay baan rumaysannaha kutubtu soo dejiyeen annagu waa rumaysanna waayo haddaan beenina waxaas waxaa laga yaabaa wax waxyo ilaahay kitaabtii hore uu soo dejiyey ka mida ah inaad beenaysid haddaad rumaysidna waxaa suurtagala ah wax beenbeen oo ay kuu sheegeen inaad rumaysid maadaamo inaan labadaba ka warqabin waxaan leenahay aamanaa bilaahi can abi hurayrata waxaa laga wariyay radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama ruu arkay ciisihii ibnu maryama ina maryama ahaa rajula nin ninkaasoo yasriqu waxadaya nin xoola xadayaa nebi ciise arka fa qaala ciisaa nebi ciisa wuxuu ku yidhi lahu ninkii saraqti saraqta war miyaad xadday buu yidhi ama waxaa la odhan karaa saraqta war waad xadday war maxaa war xoolaad xadday qaala ninkii wuxuu yidhi kallaa maya waladii macbuudkii baan ku dhaartay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa asaga maahee inaanaa xadin buy laba waxyaalood buu isku daray marka koowaad wuu nafiyey inuu waxdayo kallaa buy war ma xadday laa marka labaad nafyintiisii wuxuu ku xoojiyey dhaar ilaahay magaciisa uu ku dhaaranayo ilaahay baan ku dhaartay inaana waxba xadin fa qaala ciisaa nabi ciisa wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey billaahi ilaahi ilaahay baan rumeeyey muxuu ka wadaa waxaan rumeeyey qofkii alla igu dhaartay mar haddaad ilaahay magaciisa igu dhaartay waan ku rumeeyey wa kadabat nafsii naftayduna been bay sheegtay naftaydii markii hore aan isku qanciyey inaad waxxadday ayadaa been sheegtay buu ilaahina waan rumeeyey haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiixa muttafaqun calayhi xadiidkan waa la ysku waafaqa culimmadu waxay isweydiiyaan nebiyullaahi ciise ninkan waxbuu xaday hadduu arkay oo inuu waxday og yahay muxuu leeyahay naftaydaa been sheegtay war waad xadday oo anaa ku og muu yidhaahdo muxuu u inkira oo uu leeyahay naftaydiiba waxa weeyaan been ii sheegtay ilaahina waan rumeeyey jawaabo kala duwan bay culummadu ka bixiyaan ibnuqayim oo kale wuxuu leeyahaa ilaahay waa ka weyn yaha been in loogu dhaarto sidaa awgeed waxaa isugu yimid nebi ciise laba arrin inuu qofkan waxadaya oo dhaartay uu tuhmo iyo araggiisa inuu tuhmo hadduu qofkan tuhmi lahaa ou odhan lahaa anaa ku arkayo waxbaad xadday ilaahay magaciisaa loogu dhaartay waxaana laga yaabaa nebi ciise inuu aaminsanaa qof aadamaahi magaca alla been uguma dhaaran karo sida hadda ka horba nebiyullaahi aadam loogu dhaartay been ibliis baa inta u yimid nebi aadam iyo xawaab wuxuu yidhi geeddan ilaahay idiin diiday shajaratulkhuldi baa la yidhaahdaayo qofkii marra dhamiya wuu waari boqortooyo aan dhammaanna waad helaysaa labadaa waxyaalood aadamow haddaa rabtay geeddaas cun aadam wuxuu yidhi alayidha horniyow hadda ilaahay baa yidhi geed haa cunin wa qaasamahumaa dhaar buu xagaf ka siiyey ibliis wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay naasix baan idiin ah waan idiin daacad ah waxaan idiin sheegayana waa run nebiyullaahi aadan marka maba aaminsanaynba qof baa ilahay magaciisa been ugu dhaaran kara geeddi buu cuna marka nebi ciisena isma odhan asaguna sidoo kale waa nebi ilaahi ilaahay baa been loogu dhaaranaya marka wuxuu yidhi qofkaa walaalkaayoo dhaartay inaad maanta isagiioo magac alla kugu dhaartay aad sii tuhuntid iyo araggaaga inaad tuhuntid alaylahi araggaaga inaad tuhuntaa kuu fudud sidaasuu sameeyey marka halkaasuu ibnuqayim maraya culummada gobolkoodbaa waxay leeyihiin markii horeeta wuxuu mooday ninkaani inuu waxadayo laakiin markuu dhaartay waxaa muxtamil noqotay ninkaani xoolaha uu qaadanayey inuu xoolaha xaqba ku lahayo xoolo uu wax ku leeyahay ee yihiin waxaa kaloo suurtowda xoolo loo idmayoo la yidhi qaade inay yihiin nebi ciisena uusan ogeyn markii ninkaanu uu dhaartayoo yidhi magaca ilaahay baan ku dhaaranayaaye maanan xadin intaasuna ay muxtamil tahay allah magaciisa aad igu dhaarataan rumeeyey araggaygana waan beeniyey oo wuxuu ii sheegayo inaad waxadaysay ahaa waxba kama jiraan culummada gobolkood baa xadiidkan waxay u deliishadeen xuduudda in la dafcin karo meesha lagaga saari karo shubha hadday timaaddo maalan qofkii wuu zinaystay sida la leeyahay waxbuu xaday qof buu dilay laakiin shubha meesha taalla qofkaanu hawshaan dine inuusan ula jeedin xaaskiisa u qabay qofka uu dilay inuu islahaa qisaasiisaa leedahay shubha meeshay timid mar hadday shubha meeshay timaaddo oo wixii wax cad aysan ahayn xadka qofka in laga anfiyo laga daayo culummada gobolkoodoo kale xadiidkan waxay u daliishadaan adigaoo qaadi ahoo meel fadhiya baa laba qof isula ka yimaadeen waxay ku yidhaahdeen kala saar mid walba waxaad ku tiri waxaad caddayn haysatid keenso mid baad marka waxaad og tahay inuu been sheegayo adiga ka qaadi ahaan ogaalka hawshaas aad og tahay miyaad wax ku xukumaysaa mise labadaa nin wixii kaaga soo daahiraad wax ku xukumaysaa culummada qabta ninka qaadigaahi waxuu ogyahay wax kuma xukumee dadka waxa uga muuqdo wax ku xukumaya xadiidkaanay deliishadaan yaa xadiista la midka oo dee nebi ciise wuxuu ogaayo in la xadahayay waxba kumuusan xukumin xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidaynayaa dadka muslimiinta mar walba khayr in loo maleeyo haddaad aragtay asagoo meel xun taagan oo qaad lagu gadahayo oo sigaar lagu cabayo intaad u malayn lahayd sigaarkaa iyo qaadkaasu meeshu u taagan yahoo gadanaya waxaa kaaga fiican inaad u malaysid qof baa meesha kula ballamo uu ku sugaya qofka mu'minkaayo walaalkaaya waa inaad khayr u malaysid shar iyo balaayaha u malaynin cawrooyinkooda ha raaraacin waxaa dhibbaa ka imaanaya hawshaas ayada ah dhib ayaa ka imaanaya ciribtiisana ma mahadin doontid marka dambeeta adiga laftirkaagu xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey ilaahay diintiisa gaarsiinta dadka aad gaarsiinaysa inaysan masaajidka keliya khaas ku ahayn adoo suuqa maraya qof waxadaya haddaad aragtid walaalow iska daabaadleeda ma fiicne qof khalad samaynaya haddaad aragtid waad istaagin oo waad ka qaban laakiin inaad masaajid iyo mikrafoon keliya la fiirsatid oo aad tidhaahdee dadkaa wanaagsan oo soo tukaday oo kitaabta dhegaysanaya keligoodba wuxuu sheegi suuqaasna wixii khaladoo ka jira waxba igama gelin arrinkaas waa khata sidaa awgeed bay nebiyada ilaahay suuqa iyo masaajidda iyo meesha macbadka meesha lagu cibaadaystay kulli meeshay xumaa ku arkaanna waa zuulin jireen wanaaggana meel kastoy ku arkaan waa garab istaagi jireen alqisatu ahaaliata casharata qisada saddex iyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama <clears throat> ina rajulanin oo min ahli ljannati reer ahlujanna ah ahlujannaha ka tirsan ayaa istaadana wuxuu fasax weydiistay rabbahu rabbigii fi zarci ay fii an yubaashira azaraacata ilaahu jannadan ku jiraabi waad ii naxariisatay waa maas alxamdu lilah laakiin waxaan kaa rabaa jannada dhexdeeda inaan beer ka abuurtaan rabaabi codsigaasu ilaahay weydiistay faqaala ilaahay wuxuu ku yidhi lahu ninkii alasta miyaadan ahayn mid ku sugan fii wax allaala wixii shi'ta addoontid wax allaala waxaad u baahatid soo ma helaysid jannada dhexdeeda qaala wuxuu yidhi balaa haa walaakin uxibu waxaan jeclahay an asraca inaan beerto wax walba alla waad isiis beer bay laakiin maanta iga tustaybu weliba gacantayda anagu aan ku beerto shaqaale iyo cid kale midna u dhiibi maayo fa macnaheedu fa waxa weeye ay alqa albadra cala alardi abuurkii ayuu wuxuu ku dhex tuuray dhulkii jannada leanna dhul kale meesha ka jiro dhulku ku jira waa dhulkii jannada marka midhihii uu abuuri lahaa abuurkii ayuu dhulkii ku dhex tuuray marka fa baadara waxaa ka soo degdegay aarfa ilbiriqsi isha milicsigeeda waxaa ka soo degdegay nabaatuhu soo dhalashadii midhihii ay soo dhasheen iyo wastiwaa'uhu sinaanshihii ay sinaadeen iyo wastixsaaduhu goosashadii la goosan lahaa isku mar bay noqdeen markuu mirihii saa u daashay ilmiriqsi markuu saa u fiirshay mirihii waa soo baxeen haddana waa dhammaystirmeenoo waa bisil yihiin haddana raamay soo yeesheenoo waxay saalix u yihiin in la gurto la iska gurto waxaad dareemaysaa waxa jannada dhex yaalla iyo wax yaalla waa kalabo waad ku rafaadin dameeraad gelin biyaad ku waxayn maantao dhan baad kareeto ku wareejinaysaa sanad iyo labay kaa qaadan waad ku rafaadin tanna waa ilbiriqsi bas haddee bas fa kaana wuxuu noqday birihii markay dhasheen amhaala aljibaali buuraha wax laaleeg alla boosku jannada kaga jiraa ninkaasu weyna waa beer buura laala-eg waxaa laga yaabaa dad badanoo ka sarreeya boosaska jannada uu kaga jiro kuwo ka sii wanaagsan jira inay jiraan waana jiraane fa yaquulu llaahu allah wuxuu odhanayaa markaas duunaka ay khud qaado waatan beertaadiyo waa kuu bislaataya qaado yabna aadama inaa aadamow fa innahu shaanigaa wuxuu yahaa laa yushbicuka ku dharjin maayo shay-un shay xataa janna haddii lagu geeyey oo wax walba laguu sameeyey ilaahu beer baan rabaad la taagan tahaye faqri daati ayna haysee moogtaa bani aadam haddaan nahay xataa jannada haddaan tagnay ilahay raxmaddiisa iyo weli waa usii baahanna marka wax ku dharjinaya lama arkee baahidaadana soo afjarayee waxaa weeye qaado wataas beerta waa kuu bislaatay nin acraabiyo meesha fadhiya nebigu xadiidkan markuu sheegaya hadda meesha kuma qorna baa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi laa tajidu haada ilaa qurashiyan aw ansaariyan ilahay baan ku dhaartay ninkaas jannada ku jira sheegaysa ama waa quraysh anaa kuwo maxaa dhacay baa layidhi markaasuu wuxuu yidhi fa asxaabu zarcin ayagaa reera beeraadabi annagu reebaadiyaanho ari iyo geel iyo lo baan dhaqanaabi ninku marka adduunkan markuu joogay wuxuu jeclaabu aakharana qaybo badan ku jeclaan labadaa qoys mid un weeyaan ama waa nin ansaari ah ama waa nin quraysheed buu yidhi waa dhici kartaa dad kale inay yihiin laakiin ninkan intuu garanaya unbuu ka hadlayo madiinu joogaay moogtah intaa unbuu ka hadla intaa markuu yidhi fa daxika rasuullah ninkii baa nebigu ku qosla saad hadda ugu qosofsheen baa nebigu ninkaasna ugu qosla sal alla aleh wasalam bukhaari xadiidkan hadaa xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa kani akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey fii saxiixihi wa axmedu axmedna waa wariyey fii musnadihi bukhaari baa xadiidkan wuxuu ku wariyaa kitaabu lmusaaraca kitaabkii beerta iyo wax isla beerashada ayuu ku wariyaa weliba baab khaasuu kusii wariyaay wuxuu ku wariyaa baabu kiraa'i ardi oo dahab iyo fiddo dhulka in lagu kireeyo dhul baad leedahay nin baa wuxuu yidhi waa kiraysanahayaa waa beeranayaa waxaad leedahay waa waxaad isiinaysa dahab iyo fiddo iyo wax la a ah, isii xadiidkan bukhaari inuu baabkaa ku keeno bay culimmadu isweydiiyeen maxay faa'iidadiisu taha maadaamo janno laga hadlayo ibnu munayir baa wuxuu leeyahaa waxaa la rabaa xadiidkan in lagu baraarujiyo axaadiid waxaa jirta sheegaysa dhulka lama kirayn karo nahyiga marka ku soo arooray dhulka yaan la kirayn nahyu taxriim maahana waa nadbi iska nadbi weeyaan ee waajibnimo maaha sababtu waxa weeye caadada basharku waxa weeye ibni aadamku waxa uu jecel yahay waa ku dadaalaa inuu heluu jeclaystaayo ku dadaalaa bani aadamkuna adduunyadan wuxuu jeclaa aakharana wuu ku jeclaanayaa wax fiican hadday ahaayeen haddii marka adduunyada inuu dhul kiraystaa aysan u bannaanaan jirin oo waxun sharciga dhexdiisa ay ku ahaan lahayd aakhare markuu taga ma yidhaahdeen ilaahayow dhul beer baan rabaa inaan dhulka jannada ka bayrto marka inay bannaan tahay buu u deliishadaa bukhaari xadiidkan wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob kow waxaan ka faa'idaysanaynaa wax kastoo jannada dhexdeeda aad jeclaysatid inaad helaysid ama arrimihii adduunya haa noqdeen aad ku taqaanay ama wax ka baxsan haa noqdeene wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladu lacyun wax kasta oo ay naftaadu jeclaato waad helaysa weliba dalab iyo codsi iyo weytihi meeye midna odhan mayse qalbigaaga markay ku soo dhacdo isla markiiba waa diyaar laba xadiidku wuxuu ina tusinayaa dadka caadooyinkooda sida qaalibkaa in lagu tilmaamo ibnu aadamoo waxba ku dharjin maayaana qaado waa kuu bislaatay sidoo kale bani aadamka inay ku dabeecaysan tahay qaaliban inay wax badsadaan waa iska jecelyihi inuu wax badsado waa iska jecelyihi jannadii asagoo jooga war waxaad rabtidda miyaadan haysan ilaah waan haysan laakiin beer ba iga haysaabi beer baan raba anugu marka bani aadamku waa iska jecelyihi hadday janno tagaan iyo hadday adduun joogaanba wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey in laga waramo arrin ay muxaqaq tahay oo imaan doona laakiin lagaga warramo sidii wax hadda ka hor dhacay maxaa laga wadaa nebigu wuxuu sheegay inna rajulan min ahliljannati ista'dana rabbahu fi sarci nin ahlu jannaha ka mid a ah ilaahay wuxuu weydiistay jannada dhexdeeda beer inuu beerto jannadii hadda weli lama gaadhin waa wax qaybiya oo inaga maqan nebiguna wuxuu ka cabirayaa wax hadda ka hor dhacay wax hadda ka hor dhacay maxaa looga cabirayaa inay dhici doontaa xaqiiqa ah inay dhici doonto xaqiiqo ayay tahay alqisatu araabicata cashara qisada afar iyo tobnaad can jundub waxaa laga wariyey albajaliyi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa ninkaasoo miman dadkii ka mid a ah, kaana ahaa qablakum idinka idinka horreeyey kharajat inay ka soo baxday bihi asaga qarxatun boog dhaawac baa ka soo baxay meel baa dhaawac iyo boogay ka soo baxda xadiid bukhaari uu wariyey riwaayada bukhaari baa caddaysayoo gacanta ayay ahayd gacantaa nabar ka soo baxa falammaa goortii aadat ay dhibtay nabarkii hu asaga intasaca wuxuu siibtay sahman leeb ayuu la baxay min kanaanatihi gaboygiisuuna kala baxay fanaka ahaa meeshii dhaawac ahayd oo xanuunaysay ayuu kula joogsaday oo ku muday waa dhaawacantay meeshii falam yarqa ma joogsanoo ma istaagin addamu dhiiggii xataa maata ilaa uu geeriyod waa dhiig bax xanuunkiibuu ku sabri waayey meeshii dhaawac ahayd buu marka waran iska geliyay leeb fa qaala allaahu ilaahay baa wuxuu yidhi cabdii addoonkaygu baadaranii wuxuu igala hormaro igala degdegay binafsihi naftiisii xaramtu waan ka xarimay calayhi dushiisa aljannata jannada inuu jannadayda galaan anna ka xarimo abaal uga dhigay haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqa bukhaari wuxuu wariyey makiinad buu qaatay makiinaddii markuu qaatay ayuu gacantii isaga gooyey kow ku siiyey oo ku jarjaray sidaasaa bukhaari ku soo arortay xadiidkan ishkaal ayaa suurtagala inuu ku yimaada sida culummada gobolkooda ay sheegeen laba meelood buuna ishkaalkaasu kaga jiraa xadiidkan meesha koowaad waxaa weeye ilaahay baa wuxuu leeyahay baadaranii addoonkaygu naftiisibu igala hormara addoonkaanu ajal iyo mudduu lahaa muddadiina waa ku dhintay ilaahi marka sidee buu u yidhi addoonkaani naftiisiibuu igala hormaray meesha waxaa laga fahmaya waqtigii dhimashada aan ugu talagalay waqti ka horreeyuu isdila waa qodobka labaade ilaahay abaalkiisa wuxuu ka dhigay inuu jannada ka xarimo marka labadaa ishkaal qofku hadduu isdila jannadu ma ka xaaraan bay noqonaysaa ma gaaloobayaa culummadu labadaba waa ka jawaabeen kan koobaad waxaa weeye mubaadaradu iyo degdega ilaahay ninkaa uu ku sheegay waa marka ninkan loo fiiriyo ilaahay ninkan asaga ah wakhti buu uu sameeyey ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ajal iyo madal ugu talagalay inuu noloshii ciriiri iyo dhib inta u arko oo ku rafaado oo isnaco uu qanaaco iyo wanaag bida inuu isdilo arrinkaasaa ilaahay ka hadlaya subxaanahu wa tacaala kan labaadoo ku saabsan ilaahay inuu yidhi jannadaydaan ka xarimay culummadu dhowr qowl bay isugu khilaafsan yihiin oo qolyo waxay yidhaahdeen ama dhowr wej bay kaga jawaabeen hadduu xalaashaday inuu isdilo oo uu arka inay xalaal u tahay jannadu waa ka xaaraamoo istixlaalkaasuba ku gaaloobayba oo qofkii hadda isu arka asaga shaqsi ahaantiisa inuu isdila inay u bannaan tahay qofkaasi waa waa gaaloobaya qodobka labaad waxaa weeye markii horeba muslin ma u ahayna gaal buu ahaa ilaahay baa wuxuu ku sii ciqaabay macsiyadaa uu sameeyey kufrigiisiiou sii ziyaado layidhahda jannadii baa lagaa sii xarimay awalba xaaraan bay ka ahayd saddexaad culimmada gobolkoodu waxay yidhaahdeen jannada ilaahay uu ka xarimayo jannooyinku waa kala fadli badan yihiina midda midda dadka saabiqiinta ah oo wanwanaagsani ay gelayaan middaas weeye midda ilaahay uu ka xarimay subxaanahu wa tacaala waa janno mucayana sida jannatulfirdows oo kale iyo geli maayo qolyo shanaad baa waxay leeyihiin culummada ka tirsan muslimiinta arrinkaas wuxuu ilaahay ula jeedaa adkayn uu adkaynayo iyo cabsigelin dadka uu cabsigelinayo inaan lagu dhiiranin in la isdilo macnaa la-aan la isku dilo qolyo kale waxay leeyihiin taqdiir baa meesha ku suganoo macnaheedu wuxuu noqonayaa xaramtu calayhi aljannata jannada ayaan ka xarimay in shi'tu haddaan doono waan ka xarimayaa jannada haddaan doono ragna halkaasay mareen alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waxaa kaloo suurtowdaoo suurtagal ah ninkaani maadaamuu dadkii inaga horreeye yahay dadkii inaga horreeyey sharcigoodu inuu ahaa dadka kabaa'irta gala iyo dunuubta waaweyn inay gaaloobaan ninkaana wuu isdilay dembi weyn buu galay sidaasna uu ku gaaloobo diintii kaga baxay intuba waa muxtamil wuxuu xadiidku ina tusinayaa nafta in la dilaa inay xaaraam tahay ama taada adugu isdil ama tu kala dil inaad xaqdarre naf ku dishaaye lama ogola wuxuu xadiidku ina tusinayaa oo aan ka qaadanayna haddii aan idhi qofku isma dili karo cid kale ma dili kara xaggee laga qaadan haddii adigiiba laguu diiday cid kale inaad sii disho oo naftaadii aadan dili karin cid kale inaad sii dishid baa ka sii daran xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'ideynaya o aan ka qaadanaynaa ilaahay xuquuqdiisa in la ilaaliyo subxaanahu wa tacaala oo aan lagu xadgudbin xuquuqda ilaahay naftaan kugu jirta ilaahay baa iska leh tasarufkeeda adigu ma lihid gacantaada haddaad tidhahda ta galabta faas qaadatay waa iska goynaya ama baangad waa laguu qabsan sababtoo amaba ah lihidba yaa gacanta iskale allah ilaahay marka wuxuu iska leeyahay tasarufkeedana uusan kuu banayn inaad si khalada ugu tasaruftid weeyaan lama ogola marka inaad ku xadgudubtid xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa ummadihii horeo reer bani israa'iil laga sheekeeyo waxay ku xun yihiin sida tanoo kalena waa iska ilaalinaynaa waxay ku fiican yihiin sidii kuwii horo kalena waa la imaanaynaa wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa dhibaatooyinka iyo xanuunka jirkaaga soo gaaraya in lagu sabraaye fadliga iyo wanaagga ay leedahay iyo dhibka ka imaan kara haddaad xanuunkii iyo dhibkii ku sabri weydid oo aad ilaahay subxaanahu wa ka sheegatay ilaahay carruur buu hebel siiye intaasoo sanuu caafimaad qabaa ilaahay maxaan anugu ka galabsado sidaan laygu jirrabaya war ilaahay ha ka ashtakooni xanuunkaana laga yaabaa inuu khayr ku yahay xanuunku waa dambidhaaf dambidhaaf buu xanuunku dadka u yahay wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa sabab kasta oo shay xaaraama ku gaarsiinaya isticmaalkiisuna xaaraam buu noqonaya alqisatu alkhaamisata casharata waa qisada ugu dambaysa darsigeena galabta qisada shan iyo tobnaad marwiyatun waxaa laga wariyay can abi hurayrata <coughs> radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kaana rajulu nin baa wuxuu ahaa yusrifu mid ku xadgudba calaa nafsihi naftiisa si ugu xadgudbi jira duruub buu geli jiray xadiidka xudayfa waxaa ku soo aroortay nabaash inuu ahaa nabaashku waa maxay dadka dhintay marka la aasuu xabaalaha ka soo qufan jiray marka nin dembiilahu ahaa lamaa goortii xadarahu uu ku soo xaadiray almowtu geeridii qaala wuxuu ku yidhi libaniyihi wiilashiisii idaa goortii ana anugu midtuu aan dhinto fa axriquunii horta iguba oo dab igu shida maydkayga waa markuu dhintay kabacdiya garo uma adxanuunii haddana ishiida markii dabku igubo lafahaygaya waxa soo hara hadha la tumo budaha laga dhigo uma daruunii budadii firdhiya ifirdhiya fi riixi maalin dabayle ay socoto dabayshaa dhexdeeda igu firdhiya fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee lain qadara allaahu alla hadduu i awoodo calaya dushaydoo gacanta igu dhigo la yucadibunii wuu i cadaabayaa cadaaban cadaabkaasoo maa cadabahu uusan cadaabin axadan qofnaba falammaa goortii maata uu dhintay fucila waa lagu sameeyey bihi asaga daalika arrinkaas fa amara allahu ilaahay baa wuxuu faray alarda dhulkii fa qaala wuxuu yidhi ilahay baa dhulkii la hadlaya ijmacii isu keen maa waxa fiikii dhexdaada ku suganoo ninkaas abuurkiisii kala firdhaya ii soo aruuri fa facalat dhulkii way samays bal ilaahay waxaa ateecayo warkiisa u hogaansamaya carradaas iyo ciiddaas inagii bani aadamkahayoo ilaahay inaa sharfayna war ilaahay ateeca la inaga kari fa idaa huwa waaba asagoo ninkii qaa'imun ee taagan ilaahay miyaa wax ku culusaadaan ma ilaahay baa la dhagri karaa ninkii badda hoos inta u tiin baday yidhi ilaahay waan siro inaan soomanahayba u qabaa iyo kan yidhi ilaahay gacanta gacantayuusan igu dhigana hala igubo hala ifirdhiyo ilaahay waxba kama qarsoona waxna kuma culusa fa wuxuu yidhi ilaahay ninkii markuu soo istaagay waa nool yaha waa caadi waa sidiisii ilaahay baa la hadlo wuxuu yidhi maa maxay baa xamalaka kugu xambaaray calaa maa waxa sanactaa samaysay muxuu sameeyey waa isgubay waa isfirdhiye ilaahayuusan gacan igu dhigin buu yidhi qaala ninkii wuxuu yidhi khashyatuka yaa rabbi waa su'aal cajiib ah waa jawaab cajiib ah khashyatuka cabsidaada yaa rabbi rabbigaygiiyow baa xamalatni igu xambaartay inaan isgubo waan cabsanaya ilaahayow ow qaala wuxuu yidhi makhaafataka adiga cabsidaada fa qufira waa loo dhaafay lahu ninki ilaahay baa ninkii u dhaafay subxaanahu wa tacaala haadaa kani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiixa muttafaqun calayhi waa laysku waafaqay wa filbaabi baabkan waxaa ku sugan oo ninkaa qisadiisa ka waramay axaadiis can abi saciidin alkhudriy laga wariyey iyo wa xudayfata bni lyamaan iyo wa abi mascuudin albadriy radi allahu canhu intuba way wariyeen alimaamu alkhaaabi baa wuxuu leeyahaa ishkaal ah waxaa jira sidee dembigiisa loo dhaafay asagooba inkirsanba ilaahay qiyaamo inuu soo saari doono wuxuu leeyahay ilaahay hadduu isoo saaro gacan igu dhigo la cadaabayaaye iguba ilaahay inuu qiyaamo soo saari doonaba qof aan aaminsanayn ilaahay qudradiisa iyo awooddiisana inkirsan ilaahay sidee dembigiisa ugu dhaafay ruuxa gaalka ah in la soo noolayn doonaan aan aaminsanaynba wuxuu kaga jawaabay khataabi in la isa soo bixin doono qiyaamada iyo qabriga la iska soo saari doono ninkaani muusan inkirin laakiin jahli baa ku dhacaybi aqoon darraa haysaybi wuxuu maleeyey haddii sidaa lagu sameeyo inaan la soo celinaynin mar haddaan la soo celinaynna inaan la cadaabaynin aqoondaraana u geysan ninkaasi kibir iyo isla weynan ma ahayn arrinkaasuna wuxuu ku tusinayaa inuu sidaa yahay oo ka muuqda oo iimaan uu lahaay oo uusan gaal ahayn ilaahay baa su-aal weydiiyo yar maxaa kuu kalifay waxaa samaysay ilahu adaan kaa cabsanayayb beenlow baa tahay ilaahay ma odhan gaal baa taha lama odhan murtad baad noqoto lama odhan ilaahay wuxuu yidhi dembigaaga waan dhaaf marka waxay ku tusinaysaa ruux muslim horta inuu ahaa kow ruux ilaahay ka baqayana uu ahaa labo cabsidiisuna xataa inay gaarsiisay xoogaa intuu yaro fuudaaday inuu yidhaahdo war halla iguba ilaahay dembigaan hadduu igu qabto dib damba la yaarka maaye sidaasay marka culimmadu kaga jawaabeen sidoo kale culimmada gobolkood baa waxay marayaan ooy leeyihiin sida ibnu qutayb oo kale way dhici kartaa dadka muslimiinta ah sifooyinka ilaahay qayb ka mid a ah inuu jahli kaga sugnaado mana ku gaaloobayaanbu sifo ilaahay sifooyinkiisa ka mid ah oo ilaahay awoodiisa iyo qudradiisa ka mida ah iyo soo celinta intuu waa sifo ilahay sifooyinkiisa ka mid ah hadday jahli kaga sugnaado uu kaga sugnaado qof muslimi maaha inuu ku gaaloobayo qofkaas jahnimadiisu hadday muctabar tahay jahnimadiisu hadday muctabar tahay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina muxamedin waaalih